رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى, ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii rawdat alanwaar ee siiradii nebiga sal allahu calayhi wasalam waxaan soo dhammaynay oo aan ka soo baxnay wuxuu ahaa duulaankii tabuukoo laga soo laabtay masjidudiraar oo lasoo dudumiyey raggii ka haray dagaalkii xaaladooda iyo kelimad ku aadanayd ghasawaadka xaju abi bakrin asidiiq radia allaahu canhu waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa xajkii abiibakar uu xajiyey ilaahay haka raabi noqdee kaana alcarabu carabtu waxay ahaan jireen yascumiina kuwa sheegta annahum ayagu calaa diini ibraahiima ibraahiim diintiisa inay ku dul sugan yihiin calayhi assalaam nabadgelyo korkiisa ha ahaata ibraahiim ay diintiisa ay dultaagan yihiin taasay carabi sheegan jirtay wa min ashacaa'iri shacaa'irta allatii taasoo kaanuu ay ahaayeen mutamasikiina kuwa ku dheggan oo haysta bihaa shacaa'irtaanna waxaa ka mid ah oo min haada diin diinka asaga ah xaju bayt illaahi alxaraami in loo xajiyo beydka alle ee xurmada leh fakaanuu waxay ahaayeen yuqiimuuna fakaanuu waxay ahaayeen yuqiimuuna kuwa ooga oo istaajiya alxaja xajka ayay gudan jireen kulla caamin sanad walba sanad walba xajka ayay gudan jireen oo wayahtamiina bihi waxay siin jireen ayama ihtimaamin ihtimaam aad io aad u weyn way ku ihtimaami jireen way qadarin jireen oo ihtimaam bay siin jireen ihtimaam meesha ugu weyn wa kaanuu waxay ahaayeen qad adkhiluu kuwa soo geliyey fiihi xajkaa gudihiisa cadadan dhowr tiro ah oo min albidaci iyo waaltakyiiraati markaa isugu jira haba xajiyaanee xajka waxay soo gelin jireen wax fara badan oo bidcooyin iyo taqayuraad markaa ah falammaa markii fataxa um, rasuuluullaahi rasuulkii alla uu furtay sala allahu calayhi wasalam maka sanadii hameen sideedaad wa ammara calayha wuxuu madax uga dhigay maka cataab bin asayd ninka lagu magacaabo qaama waa istaagay cataabna bilxaji xajkiibuu u istaagay xajkii inuu maamulo ee uu u noqdo amiir fa xaja wuxuu la xajiyey macahu mushrikiintii micigooda fa xaja waxaa la xajiyey macahu cataab micigiisa almuslimuuna iyo walmushrikuuna muslimiintii iyo mushrikiintii labadaba way la xajiyeen cataab kamaa kaanuu yaxujuuna sidii ay ahaan jireen oo kale kuwa u xajiya fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga sidii ay xilliga jaahiliga u xajin jireen ileen hal mar lama suulin karo intaasay soo wadeen waa in tartiib tartiib bidacaadka iyo khuraafaadka markaa looga joojiyo lam yugayir minhu kama uusan bedelin cataab shay shay uu ka bedelay ma jirin sidii ay u xajin jireen ayuu ugu hogaamiyey waa sanadaa maka la furtay falama markii kaana ay ahaatay alcaamu alqaabila sanadkii soo socday waa alcaamu altaasic waa sannadii sideedaad oo min alhijrati hijrada ahayd arsala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu u diray sala allahu calayhi wasalam abaabakrn asidiiq radia allaahu canhu ilaahay haka raadi noqdee aamiiran inuu amiir ka noqdo cala alxaji xajka dushiisa sanadii sideedaad ee la furtay cataab uu ku soo dhaafay rasuulka asagaa dadka amiiruu ahaa laakiin waxba kama bedelin sanadii sagaalaadse nebiga abuubakar buu u diray inuu dadka xaji siiyo amiirna uu ka noqdo xajka liyuqiima suu u ooga binnaasi dadka almanaasika camalada xajka fa kharaja wuu soo baxay fii awaakhiri dilqacd bisha dilqacdo ee dilxaj ka horaysa gebagabadeedii aakhirkeeda sannadii sagaalaad ee hijradana ay tahay fii alaamiatin saddex boqol oo min ahli lmadiina reer madiine ah ayuu markaa la soo baxay wamacahu waxaa micigiisa ahaa cishruuna badana boqol oo labaatan halaad labaatan neef oo geel ah oo lirasuuliillaahi rasuulka alla u sugnaa sala allahu calayhi wasalam iyo wa khamsun shan oo linafsihi nafsadiisa uu u lahaa shan iyo labaatan geel ah ayaa nicigiisa ahaa abuubakar hadi ahaan uu xaramka u kaxeeyey uma intaa kadib nasalat waxaa soo degtay awaa'ilu suurat suurat suuratulbaraa aayadaha ugu horhoraysa taasoo ka hadlaysa lcahdi ballan ballantuurid in ballanta loo tuuro lijamiici lmushrikiina mushrikiin dhammaantood alladiina kuwaasoo lam yuufuu aan u oofin rasuulka bicuhuudihim ballamadooda mushrig kasta oo ballan lala lahaa oo ballantii aan oofin in ballanta loo rido wa an yunhala in loo korto loo suga oo loo kaadiyo haaulaa'i kuwa haaulaa'i kuwa iyo man laa cahda lahu intii aan ballan rasuulka la lahaynna arbacata ashhurin afar bilood in loo kaadiyo yasiixuuna ay tawaafaan khilaalahaa afartaa bilood dhexdeeda fi lardi arlada kayfa kayfamaa yashaa'uuna say doonaan iyo meeshay doonaanba fasiixuu fi lardi arbacata ashhur afar bilood magaalada ku mara cid taabanaysa male la taaban maayo dhibaato la gaarsiin maayo taana markaa waa lagula ballamay xataa yaclamuu ilaa ay mushrikiin ogaata annahum ayagu hayru mucjizi illaahi kuwa ilaahay cajis gelin kara inaysan ahayn iyo wa anna allaha ilaahay inuu yahay muqhzi lkaafiriina kaafiriinta midka hoojinaya wa amara wuxuu amray waxaa lagu amray wa amara uu amray biitmaami lcuhuudi ilaahay suuradda towba awalkeeda wuxuu ku amray biitmaami alcuhuudi ballamada in loo dhammaystiro ilaa muddatiha muddadooda lilmushrikiina mushrikiinta alladiina kuwaasoo lam yanquduuhaa aan ballan jebinin walam yudaahiruu gacanna aan soo siinin cala almuslimiina muslimiinta dushooda axadan qof soo hujoonaayey qof muslimiinta dagaal la soo qaadayeyna aan gacan soo siinin ballanna aan markaa jebinin faatimuu ilayhim kuwa u dhammaystira axdigoodii ballantooda ilaa muddatihim muddadoodabuu dha ilah subxaana wa tacaala fa arsala wuu soo diray biha kelimada iyo hadallada iyo suuradda tawba annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam cali bni abi taalib ayuu u soo diray liyuballiqaha suu u gaarsiiye annaasa dadka yowma alxaji alakbari maalintii xajka akbar ahaa waa maalinta tobanaad ee bisha dilqacdi camalada ugu waaweyn ee xajka la qabto ayuu nebigu cali u soo diray suu dadka ugu dul akhriyo una sheego umuuraha iyo shuruudaha iyo suuradda towba waxay ka hadlaysa dadka oo dhan yowma alxaji alakbari maalinta xaji alakbarka wa qaala wuxuu yidhi nebiga laa yuballiqu gaarsiin maayo cannii xaggayga dadkaa meesha isugu yimid hadalkan ka gaarsiin maayo ilaa rajulun min oo minii ani iga mid ah maahane ilayn dhaqankoodasaa ahaa arrin iyo erge iyo wax hadday jirto qofka qof xigtadiisa ah waa inuu ka gaarsiiyo ee dadka uu ugu sheego in qofkaa kale xaggiisa ay ka yimideen rasuulku idan wuxuu yidhi hadalkan laa yuballiqu ka gaarsiin maayo ummadda cannii xaggayga ilaa rajulun minii min ani iga mid ah maahane falaxiqa caliyu cali wuu haleelay oo wuxuu u tegey abaabakar wuxuu ugu tegey bibajanaan meesha lagu magacaabo aw bilcarj ama carj meel lagu magacaabo meeshaa magacaa leh buu ku haleelay faqaala lahu abuubakar abuubakar baa cali wuxuu ku yidhi amiirun amiiraa ma amiir baad tahayoo amiirnimadaydii maa lagugu bedelay am ma'muurun mase amiir baa laguu yahay caliyoo timide muxuu rasuulku kula soo diray inaad adiga amiir tahay ood ummaddan hogaaminaysa maa laguu soo diray oo ani layga bedelay mase ma'muur baa tahoo ummaddaad ka mid tahay oo mid la amraayo oo amiir loo yahay baa tahay qaala wuxuu yidhi ma'muurun baan ahay mid ma'muur ahoo amiir loo yahay fakaana cali wuxuu ahaa yusallii mid tukada waraa'a abi bakar abi bakar gadaashiisa wa aqaama wuu istaajiyey abuu bakar oo wuxuu u oogay radia allaahu canhu linnaasi dadka xajahum xajkoodii xajkoodii ayuu markaa u toosiyey uu xaji siiyey falammaa kaana markay ahaatay yowmu nnaxri maalintii gowraca maalintii dhundhowga xoolaha la qalayo maalinta tobanaad markii la gaarayna qaama caliyu cali wuu istaagay radia allaahu canh cinda aljamra jamrada agteeda ayuu istaagay fa qara'a cala annaasi dadka korkooda ayuu ku aqriyey awaa'ila suuratu baraa awalkeeda suuratulbaraa awalkeeda ayuu dadkii ku dul akhriyey wa fiiha waxaa ku dhex sugnaa maa sabaqa wixii noo soo hormaray oo min nadadilcuhuudi ballantuurida ahayd raggii ballanta loo sheegay inaysan ballan dambe jirin yaa suuradda awalkeeda ku sugnaa iyo wal imhaali sugitaan loo sugo kuwii kale wal itimaan dhammaystir loo taam yeelo dadkaan ballan furin nebigana aan qolo uga soo hiilinin aydana in balantooda loo dhammaystiro wabacata waa uu diray abuu bakar radia allaahu canhu rijaala rag ayuu diray yunaaduuna ku dhawaaqa oo ku qayliya dadkana gaarsiiya kaasoo markaa ah alaa laa yaxuju bacda haada alcaami mushrik sanadkan wixii ka dambeeya qof mushrik ah inuusan soo xajinaynin walaa yatuufu uusanna wareegayn uusan tawaafaynin bilbeyti beytkana curyaanun qof qaawan qof qaawanna inuusan beytka tawaafin mushrik dambana uusan soo xajinin waaysaan soo tilmaana xajka dharkii ay ku yimideen intay dhigaan dhar cusub oo fiicanna ay waayaan yay waxay ka doorbidi jireen inay kacbada tawaafaan ayagoo markaa qaawan akhlaaq xumida iyo mushrikiintii sida xun wax u samayn jirtay waa loo diiday waana laga nadiifiyey sannadii tobanaad meeshoo nadiif ah yuu rasuulku soo xajiyey sala allahu calayh wasalam waxaanu geli doonaa alwufuud iyo wdducaat iyo walcunnaal haddii rabbi idmo bas meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa